gabi ka dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo gadowyaysku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran aabey wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiib waa habeenimo khamiis ay sii baxayso jimca ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha labayo tobanaad ee diseembar sannada labada kun qodobada caawa barnaamijka xog waraysa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo howlgallo kula wareegay deegaano badan oo hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug kadib dagaallo qaraar oo dhex maray iyaga iyo al-shabaab haddaba waxaan eegi doonaa inta uu la egyahay khasaaraha ay gaarsiiyeen khasaare ilaa konton ilaa toddobaatan udhexeeya ayaa gaartay sida la sheegayo amaan aragnay annagu aad iyo aad baan u jabinay awooddaas iyo amarkaasna ilaahay baa iskale taliska booliiska soomaaliyeedna waxa ay sheegeen in ay ka hortageen falal liddi ku ah ammaanka oo xubna ka tirsan al-shabaab ay rabeen inay ka geystaan magaalada muqdisho iyadoo uu jiro khilaafka doorashada deegaanada puntland ayaa xildhibaanada ay u kala jabeen laba garab mar kale sida doorashadu deegaanadaas ay noqonayso iyagoo isku khilaafay haddaba waxaan eegi doonaa cidda kaga dartay oo dabka kusii daartay meel inagu aan wado kale inta ka furno simadii dhaqanka ee ssc halka hadalkooda inta soo qaadno inaan baarlamaanka aan hal sano ku darsanno hmm. waxay ahayd sharci darro aan waafaqsanayn dastuurka dowladda puntland dowladda soomaaliyana waxa ay sheegtay in sanad ka soo aadan dalka la keeni doono diyaarad ay leedahay soomaaliya oo samayn doonto duulimaadyadii ugu horreeya caalami ah oo diyaaradda soomaaliyeed ay samayso muddo kadib qodobadaasi qodobadii kale nugu soo korno intaa barnaamijkeena ku guda jirnay aad maqli doontaan xubintii kalamaanaya sidoo kale qayb qaybkaha ah barnaamijkeenna gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan umuurahan folka adag umuurahan wada fadaan xadaasi kala furfuro daboolka dan ka faydo fidha taagano annaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allaha inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allaha inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allaha inoo wanaajo joogo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carabka iyaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana markan ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo waxa ay kula wareegeen maanta deegaano badan oo hoostaga degmada xaradheerahe ee gobolka mudug halkaas oo ilaa iyo dhowr deegaan ay ka qabsadeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo markii hore ku sugnaa deegaanadaas ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay khasaare xoogan ku gaarsiiyeen maleeshiyada al-shabaab inta howlgalka ay wadeen iyadoo ku dhowaad eh, toddobaatan dagaalame oo ka tirsanaa kooxda ay ku dileen sida ay sheegeen qaar kamida ah saraakiishii hogaaminaysa howlgalkan waxaan wax ka weydiinay howlgalka khasaaraha ka dhashay iyo sida uu u dhacay sarkaal ka tirsan ciidamada xooga oo qeyb ka ahaa ciidamadii hogaaminayay howlgalka ay kula wareegeen deegaanadaas hoostaga degmada xardheere adeer deegaano badanaan maaragtay tagnay eh, aan cadowga maanta ku aanfaynay ilaahayna waa naga guuliyey maxaa khasaare ah oo gaarsiiseen marka khasaare ilaa konton ilaa toddobaatan udhexeeya ayaa gaartay sida la sheegayo amaan aragnay anagu mm. aad iyo aad baan u jabinay mm. awoodaas iyo amarkaasna ilaahay baa iskale dhankiina marka maxaa idin soo gaaray maadaama aad ilaa iyo konton miye sida aad sheegtaba aad ka disheen xubnihii shababka ah anagu maanaan khasaarin anagu hadee khasaaro uma aragno waa u bareertay dagaalkan khawaarijta annaga kaanagii dhintaana waa shiid kii aan ka dillaana sinaan ku gelaynaa marka anagu maba u aragnaba khasaaro adeer inaan khasaaraynaba marnaba ma aaminsanin waayahay xageed howlgalada ka samayseen marka mise deegaan ay gaarayaan deegaanada aada howlgalada ka samayseen suulada suula baraag guntay faarax aadan tuulo cadaad adigu caro badan isku xirkaas ilaa konton kilomiter masaafo isu jirta ayaan cadowga ugu galnay waana ka guulaysanay goobihii lagu dagaalamay hadda yaa ku sugan marka aad ila hadlayso goobaha hadda saacadda aan kula hadlayo goobaha aan ku dagaalanay annaga ayaa ku sugan eh, howlgaladan goorma ayaad ad samayseen saacaddu imise ay ahayd howlgalada waa qaadnay cadowgiina waa ka guulaysanay goorma ay ahayd marka howlgalada aada sameynayseen adugu xilligii aan qaadaynay xilligii aan qaadaynay waa ka guulaysanay nimankaas xilligii aan qaadnay haye imise eh, ayayd ku qaadata marka in aad howlgalada eh, intaa ragga ah aad ku dishaan deegaanadaas aad sheegteen aad ku qabsataan saacadaya saacada daqiiqado wax yar wax yaray nagu qaadata ilahay naga guuliya wax yar maxaad nooga sheegi kartaa marka hadda qabanqaabadiina iyo diyaargarowga kale ee howlgallada aada damacsantiina ka samaysaan dhulkaas aada iyo aadaan ba anagu waxawey waaba u taagannahay hariga habeen iyo saacad walba waa u booskii hmm. booshkii horigan wadanaa sidii dalka anaga sifay lahayn cadowgaas hmm. kusoo duuday arxan laawaha hmm. saacad walba waa u taaganaa adeer howlgalkan yaa sameeyey marka ma ciidamada xooga mise ciidamada deegaanka mise iyagoo isku jira dhammaan dhammaan wixii qori wata oo nooc walba isugu jira ayaa sameeyey dowlada federaalka dowlada galmudug macawisley dhammaan intii cadowgaas ka xun joogitaanka dalka ay joogaan ayaa sameeyey hadeeraba u diyaarsan yihiin guulaha aad gaarteen marka maxaad nooga sheegi kartaa waa guulaysanay adeer waa guulaysanay haddaan inta ugu tagnay godadka ay ku jireen aan ka bixino qullaynay waa guulaysanay alxamdulilahi rabbi ilaahay idinkiina waa sii wadayna hadii alla deegaanada halka ay dhacaan ma noo sheegi kartaa adigoo sawir guud nooga siinaya dad ma ugu tagteen marka deegaanada aad e, kula dagaasheen ragga shacabku waa shacabku xilli shacab socdo maahan xilliga aan galnay meesha laakiin dhul deegaan oo la degan yaha wey goorma ayaa marka howlgalka rasmiga ahaa aada qorsheynaysaa inaa bilowdaan ilaahay markuu idmo saacadna daymayna kuwaas saacad walba saacad walba kuwaas waa aanfaynayn hadaalami xilli walba daqiiqad naga midaday ugu dambayntii maxaad kusoo gabagabaynaysaa oo shacabka soomaaliyeed iyo ay jirto baaqaa dirayso waxaan u dirayaa khawaarijtaas dal iyo diin iyo dad intaba baabi'iyey inta hadda goor goor tahay madaxweynaha soomaaliya uu ugu baaqay in dadkaas ay maaragtay issoo dhiibaan aniguna hadeer baaqaasaan dirayaa isa soo dhiibaan leeyahay intay goorgoor tahay jaanis baa haysataan eh, intaasaan iyaga u dirayaa dadka soomaaliyeed meelay joogaan waxaan u dirayaa cudubdooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda inay isugu geeyaan arxanlaawayaashaas dhiigad soomaaliyeed inay daadaan ku daadsan ku bahoobay awoodooda inay isugu geeyaan dadka soomaaliyeed intaasaan soomaalida aan u kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cabdi maxamuud oo ka mid ah taliyaashii hogaaminayay ciidankii xoogga dalka ee dagaalka kula wareegay deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug halkaas oo uu sheegay in khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen maleeshiyaad ka tirsanaa al-shabaab oo ku sugnaa mid ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran adag saaxiibayaal xog waraysa ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya markana taliska booliiska soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay ka hortageen falal liddi ku ah ammaanka oo xubna ka tirsan al-shabaab ay doonayeen inay ka sameeyaan magaalada muqdisho iyadoo ay sheegeen in qaar ka mida ah nolosha lagu soo qabtay halka qaarna ay geeriyoodeen inta howlgalada ay sameynayeen maalmihii lasoo dhaafay qodobkan dib ayaan ugu noqonaynaa balse iyadoo uu jiro khilaafka doorashada deegaanada puntland ayaa haddana waxa ay xildhibaanada maamulka puntland ay u kala jabeen laba garab iyagoo isku khilaafay sida doorashadu ay u dhaceyso qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in xildhibaanadu ay sii joogi doonaan muddo sanad ah oo hadda dhiman halka madaxweynaha doorashadiisa oo kaliya ay dhacayso muddada sanadka ah kadibna xildhibaanada ay doorasho aadi doonaan oo lasoo dooran doono taas ayaa waxaa ka horyimiday garab sida la sheegay taabacsan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi tani iyagoo diiday in ay doorashadu ay kala dhacdo oo hal mara ah in doorashada la aado soo jeediyay eh, waxa ay sidoo kale xildhibaanada iyo sidoo kale qaar kamida ah isimada ay isla qaateen nidaamkaas ah in xildhibaanada doorashadooda dib loo dhigo ee doorashada madaxweynaha oo keliya ay dhacdo khilaafka doorashada deegaanada puntland ayaa in muddo ah soo jiitamayay waxaana hadda ee muddo gabagaba ah uu marayaa wakhtigii doorashada ay dhici laheydna loo dhow yahay muddaxileedka madaxweynaha iyo xukuumadda ayaa dhacay ama dhamaaday sidoo kale baarlamaanku wakhtigoodii waa uu dhammaaday waxaan wax ka weydiinay xaaladda guud ee siyaasadeed ay ka taagan deegaanada puntland iyo khilaafka soo dhexgalay xildhibaanada puntland xildhibaan cabdiqani dhaashan oo ka mid ah xildhibaanada maamulka puntland Eh, bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahad waxaan u celinayaa radio kulmiya iyo dhegeystayaashiisa ku dhaqan daafaha daacalada iyo inta ku xiran ee reer muqdisho eh, sidaa la socotid puntland eh, marka ay xilliga kala gaarto had iyo waa yimaadaan saxmadaha siyaasadu laakiin sanadkan waa ka duwanayd saxmadihii hore siyaasadeed oo kala guurka ahayd sida aad la socotaanba puntland waxay u dhaqaaqday habka axsaabta badan ee dimuqraadiyadda one man one ford waxay soo wadnay barnaamijkan muddo saddex sannadood ah waxaan ku qabanay golihii deegaanka oo ah saddex iyo soddon degmo ayaa waxaa kusoo baxay golaha xildhibaanada oo ah doorashada codka furan ee one man one ford iyo isla markaana waxay doorteen maayiradoodii eh, iyaguna waxay kusoo baxeen eh, doorasho furan hadda waxaan u soconay inaan one man one ford ama shacabku ay ku soo doortaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada iyo madaxweyne ku-xigeenka sida uu qabo dastuurka dowlada puntland ee dhawaan la ansixiyey arintaas ayaa jirtay muddana anagu aan soo wadnay haddaan nahay baarlamaanka iyo dowlada puntland arintaasi caqabad siyaasadeed ayaa ka dilaacay runtii oo laakiin dambana hab gacanka hadala dee kooxo arrimaha kasoo horjeeda oo aaminsan ah habkii horega qabaliga ahaa ee lasoo culi jiray in eh, lagu soo xulo eh, gacmo kale oo siyaasadeed oo meelo kale ka jirana waa ay ku jireen maahayn in wax kaliya eh, la waad ogtahay waa maamul isku filan madax banaan oo ah hadiyo jeer federaalka iyo iyagu ay leeyihiin xiniif siyaasadeed indhoweytana xiriirkoodu kala goonaa marka runtii dee waxaan oran karnaa gacmo kale oo hab siyaasigana waa ay ku jireen somalilan oo aan daris inahay oo halkaana iyagana aad ogtahay dagaalla inay ka socdeen ee gobolka sool muddadii u dambeysay oo iyagana hadda markii u dambeysay dagaalkii ka socday magaalada laascaarood loogu xoreeyey iyagana laftigoodu siyaasadda indhaha ayay ku hayeen marka waxyaalo badan oo isbiirsaday ayaa jirtay madal siyaasadeed baa jirtay oo barnaamijka aaminsan maanwanfood ama qof iyo cod inaan wax lagu heli karin oo rabay habkii hore oo qabaliga ahaa oo xildhibaanada lagu soo dooran jiray in eh, wax lagu soo doorto marka hadda waa puntland waa ay degan tahay eh, dadka shacabka puntlandna waad ogtahay khilaafaadkooda siyaasadda marka doorasha soo dhowdaay noocay tahayba eh, waa ay iska hor yimaadaan laakiin puntland waxyaalaha lagu yaqaano oo caanka ay ku tahayba waxay tahay in khilaafkooda siyaasadeed ay ku dhamaystaan wada wada ogol jaaliyadaheeda dibadda culimada iyo mataqaanaa ganacsatada iyo dadka waayeelka ah, waxgaradka iyo ismadooda ayaa dhameeya hadiyo jeerba khilaafaadka taagan kuwana burburto waana kala kala habdimuraadiyo duwanaanta fikirka siyaasadeed ayaa hadiyo jeer keena in arrimahaasi ay dhacaan midda labaad ee midda kaloo jirtaa waxay tahay puntland waxay leedahay siyaasiyiin tiro badan maaha sida meelaha dee muqdisho iyo jubbaland oo kale iyo hirshabelle iyo qof kaliya oo maamuli karo siyaasiyiin koobanay jiraan waa meel baaxad weyn baahsan saddex meelood oo meel puntland ah, ee soomaaliya ka leeg waa meel mataqaana siyaasiyiin dacyara iyo kuwo tiro badan oo aad siyaasada ay ugu jiraan waa waxaan oran karnaa waa maamul ku dhisan siyaasad qof walba inuu siyaasad ka shaqeeyo mm. eh, aan siyaasaduhu kale xadidnayn oo sida hadda muqdisho oo kale eh, nin siyaasiya iyo nin dhaqaala hayse keliya isku xiran eh, iyo xildhibaano laakiin puntland waa madal furan oo siyaasada qof walba ka hadli karo odayaasha dhaqan ka hadli karaan si nabadoonadu ka hadli karaan dhalinyaradu ka hadli karaan buunsa iyo mataqaana madasha dhalinyaradu ka hadli karaan marka waxaan oran karnaa waa dimuqraadiyadu meel ay ku maaxatay oo aada u weyn weeye marka xilliga doorasho doorashooyinka waxaa yimaada wax tiro badan oo laisku khilaafsan yahay laakiin intooda badan waxaa lagu xaliyaa in miiska dushiisa lasoo wada firaasatisu tanaasul la sameeyo halkaasay maraysaa xaaladda puntland caawa waxaa xildhibaanada puntland in ay siyaasadda ku milmeen oo ay haddii xaaladu balakamarihi ay gaartay ay hadda u muuqdaan kuwa ku kala jabay arrinkii hore ee iyagu marka hore isku raacsanaayeen oo xukuumaddu ay gacanta ku hayso ma jirtaa taa runtii horta xildhibaan waa siyaasi maaha nin yaayagada maaha nin qaragada maaha nin suuqa iska fadhiyo de magaxyaao fadhi kudurir ah xildhibaanku wuxuu kamid yahay jaangoynta siyaasada codkay bay kamid yihiin saddexda gole ee kala duwan ee ismaamula ee iskantaroola buu qeyb ka yahay isagana asaas u ah golaha xukuumadda oo fulinta ah golaha garsoorka oo maxkamadaha eh, iyo eh, golaha sheerdejinta oo ah baarlamaanka marka horta sidoodaba eh, waa qayb ka mida ah siyaasiyiinta xukuumadda kuma milmaan oo inta awaarta xisaabtanka xukuumadda ka jira puntland meeluu ka jiraa ma jirto oo waa dad xora oo mid fikirkooda iyo weydiinayaan madaxweynaha iyo xukuumadda u xora laakiin waxay ka midaysan yihiin had iyo jeer habka horumarka dimuqraadiyadda iyo developmentiga puntland iyo xeerarka iyo sharciyada puntland lagu maamulo baarlamaanka iyo xukuumadu waa ka wada socdaan sababtoo ah waa danta guud ee shacabka iyo mataqaanaa dowladnimadu ay ku dhisan tahay waxaa jira marka khilaafka hadda yimid oo salka ku haya baarlamaanka sida aad maanta maqasheen khilaafaadkii soo socda habka siyaasiga ahaa oo ahaa in isimada qaar ka midihii iyo siyaasiyiinta madasha ay go-aan ku gaareen oo ay rabeen in lixdan iyo lixdan lagu noqdo xukuumadda oo iyaguna hogaaminaysay fulintana ay rabeen nidaamkii markii eh, hal qof iyo hal cod in aado oo muddo laysku hirriidayay laisku jijiitay ayaa waxa dalka gudihiisa yimid eh, qurba joogtii oo dalka dibadiisa ka timid puntland puntland diaspora forum waxaa kaloo yimid ganacsadii reer eh, nairobi oo reer puntland ahayd waxaa yimid ganacsadii reer cumaan iyo kuwii dubay iyo ganacsadii kaloo dalka joogay iyo haldoorkii waxaa jiro shirar wada hadala oo looga hadlayo arinkaas sidii khilaafka loo dhamayn lahaa waxaa jira urur kale oo iyagxisbiyadii baa jira oo iyaguna qayb ka ah siyaasada oo hadda kuwa la keliya oo legitimatiga oo doorashada dee iyagu hogaaminayay waxaa jirta beek oo ah mataqaana guddiga doorashooyinka intaasoo dhan iyo dadkaasaa wada hadlayay waxaan rabay in hal la wada ogol yahay la raadsho waxaa dhacday unfortunately unfortunately waxaa dhacday in simo isa soo xilqaamay oo gobolka sool ka yimid oo s c ka socda inay halkaan yimaadeen iyagoo markaa u yimid inay ka hadlaan nabadda Hmm. oo ahay ciidamadii halkan joogay oo mucaaradka oo ahaa iyo ciidamadii kaleo dowladda unaysa isku dhicin hmm. arrintaa ayadaa marka xal fiican bay ka gaareen ciidamadii way kala qaadeen laakiin hawl kalebaa soo baxday oo aan ahayn mandateka iyaguna ay ku yimaadeen hmm. iyo mid iyada loo doortay aan ahayn oo loo xisaaray lana aan ogeyn oo mataqaanaa aan lala ogeyn shalay bay shir sharaacid waxaana ay soo jeediyeen in arinta iyadaa baarlamaanka hadda jooga oo codeeyo hal sano kabacdi iyaga lasoo doorto haddana madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay doortaan taasi waxay ahayd kayrilqaanuun aan sharciga puntland iyo ka dowladnimada iyo kii loo dirsaday midna aan waafaqsanayn saaka ayaa baarlamaanka guddoon ku fariisiyey baarlamaanku waa ku kala jabeen anugu waxaan ka mid ahaa xildhibaanada dii ka baxay fadhiga oo shirka jaraa'id banaan ku qabtay oo aan ka doodayey mudahareedkeeni wuu dhammaaday shantii sano xagga u lahayn oo xisaanadana waa dhammaaday madaxweynuhu xalinta wuxuu ku dhawaaqay oo lagu heshiiyay in lixdan iyo lixdii lagu noqdo curfigii hore wax lagu soo xuli jiray marka meel boos oo inagano ka banaan inaan ka hor imaano xeerarkii iyo xukuumaddii iyo madaxweynihii mandaidka haystay inuu qaanuunku soo saaray iyo oo garabyada kala duwan ee siyaasada iyo ay ku qanceen mm. iyo xisbiyadiina ay ku qanceen meel inagu aan wado kale inta ka furno mm. simadii dhaqanka ee ssc halka hadalkooda inta soo qaadno mm. inaan baarlamaanka aan hal sano ku darsano waxay ahayd sharci daro aan waafaqsanayn dastuurka dowladda puntland iyo wada ogolkii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo hay-adaha kale ee mucaaradka madasha ay ku heshiiyeen wayahay xildhibaan intaas ayaa saa ka dhacday hadda marka xildhibaanadan kasoo jeeda deegaanada s c ee kamida ah xildhibaanada puntland waxaa kaloo jiro xildhibaano kaleoo maanta ku garab naqday oo ku fikir naqday simadii go-aankii ay soo saareen ma ku muuqataa marka in jawiga siyaasadeed ee markii hore xildhibaanada ay ku midaysnaayeen uu isbedelay oo xildhibaanadii ay laba garab kala naqdeen iyo garab weli oo aan meelu raacsanayn ay jirto sidaa aad ogtahay walaal horta waxaan wadankan lagu kala baxayaa waa sharciyad baarlamaanku awood uma leh inuu isagu inta fariisto isu kordhiyo mudahileed oo yidhah anaa isu kordhiyey horta sharciyaduma leh oo qodobka koowaad baarlamaanka xilli waktigiisa waxaa ka haray soddon iyo kooda bishuu ku ogyahay soddon iyo kooda xildhibaanadii kaloo lasoo xuli lahaa waynay diyaar yihiin kan fadhigaana sida sharcigu yahay maalinta jimcaha oo bishii ay sideeda tahay buba ku ekaa oo inkastoo laakiin hadda miisaaniyadii aan weli laansaxin oo sii furnaan doono iyo xeerarka kale oo dowladdu ay soo gudbiso laakiin kala jabnaan wax la yidhaahdo kala jaban oo baarlamaana ma jiraan waa baarlamaan damcay inay si aan kayri qaanuun oo sharciga waafaqsanayn hmm. inay muddo korribs u samaystaan midaasina hmm. haddi meel ay maxaa dhici kara koob iyo soddonka bishaan sida ahaan jirtay cufrigii hmm maya way soconaysaa maadaama yani hadda eh, xukuumadda ay ku dhawaaqday guddigii khilaafaadka ayay soo magacaabi doonaan eh, baarlamaankana waxaa laga sugayaa iyaguna inay soo magacaabaan lifaaqii doorashooyinka eh, lagu soo xuli jiray sida caadadu u ahayd soddon iyo kowdana insha allah biidnillahi karin xildhibaanadii cusbaabaa imaan doona labada bisha ama saddexda waa la dhaariyaa xildhibaanada sideedda bish puntland waxaa ka dhici doonta doorasho xor oo xalaal ah oo habkii hore oo loogu tartami jiray loogu tartamo taasoo meesha ka saartay khilaafaadkii siyaasadeed meeshana ka saartay in dagaalka gacan oo dhiig ku daato muujinaysana puntland miisaanka hufan ee ay u leedahay isceshishada iyo mataqaanaa siyaasadda iyo ismaqalka iyo inay leeyihiin dad dhaqana siyaasiyiin waxgarad waayeel ku midaysan jiritaanka puntland had iyo jeer inay ilaaliyaan waayahay eh, xildhibaana ugu dambeyntii eh, madaxweynaha iyo sidoo kaleba gudahaan ahaan xukuumaddu ma kuu muuqatay in ay go-aan iyada u qaasa ay jeebkeeda kala soo baxday oo ay qaadatay xildhibaanaduna ay ku taageereen taas oo u muuqatay in ay ku qasbayso dadka in ay araahdeeda ka gado ama ka iibiso horey madaxweynaha puntland waxa uu ugu eedeynayay madaxweynihii hore soomaaliya in e, dictaytarnimo uu ku wado dalka sidoo kalena urbin oo ku maamulo isagu inuu ku dhaqmayay makuu muuqatay tan iyo markii uu inuu hirgeliyo qofii codka barnaamijka ah ee isagu watay ay bilaabatay walaal horta barnaamijkan qof iyo cod ma ahayn wax mowqifka ama madaxweynaha ahaa doorasho la galay oo afar boqol oo kun oo ay u codaysay ayay ahayd haddana diiwaangelin la samayn lahaa oo dib loogu furi lahaa dadkay fursada u waayeen markii hore inay codeeyaan midda labaad soddon iyo saddex degmo ayaa kusoo baxay oo wax wada hadala ah aysan ka imaan iyo cid qaylinaysa oo ay kusoo baxeen golaha deegaanka oo dhan sideed boqol iyo soddon xildhibaan oo dadku elected ay usoo durteen iyo soddon iyo saddex maayar oo iyagana dadku ay soo durteen oo maanta dalka xukumaya dimuqraadiyadda bilow ah oo lixdankii dalkan ay ugu dambeysay oo sidaa u dhacday horta lama arag dictatornimo marka maahe bisayl siyaasadeed oo madaxweynaha waxaa ka muuqday inuu manhajkii puntland hore oo lagu yaqaanay uu ka bedelo oo uu bedelo minay puntland ka guurto xeradii qaniinka lahayd ee hore loo sheegay inuu guurto meel kale oo barwaaqa oo dadku codkooda isku soo doortaan midda labaad madaxweynuhu habeenkii xalay ahaa wuxuu qaatay go-aan masiiri culus oo nin dee hogaamiya uu qaadan karo maadaama markuu arkay in dalku uu khatar geli karo iyo ku daadan karo intijaha tiro badan siyaasiyiin ay kusoo qulqulayaan oo kala fikir duwan inuu ka tanaasulo oo u tanaasulo dalkiisa iyo dadkiisa in mowqifkiisa hawan maanwoofood inuu ka tanaasulo uu shacabka iyo markaa deegaanka iyo dalka u tanaasulo arintaas waxa ay dhalisay in puntland nooca ay xasiloon tahay in aada loo soo wada dhaweeyo dadka qalbigoodu inay ku faraxsan yihiin inaan wax colaada oo dame oo puntland gudaheeda ka dhacda aysan jirin oo mar dambe soo laalaabata kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdiqani faarax dhaashane oo ka mid ah xildhibaanada puntland oo aan wax ka weydiinay khilaafka doorashada deegaanadaas ka taagan iyo xildhibaanada ku kala jabay hanaanka doorashada deegaanadaas ay u dhaceyso ee maanta waa xubnaha baarlamaanka xaruntooda ku kala qaybsamay gu sixiliyo godob godob dhashiyo talawaada guracan waa hagaag saaxiibayaal xog horeysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya markana taliska booliiska soomaaliyeed ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhacdooyinkii toddobaadkii taay ka dhacay magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka waxaana dhacdooyinkaas oo iskugu jiray qaraxiyo weeraro iska hor imaadiyo shilal iyo sidoo kale faldembiyeedyaba ay booliisku ka warbixiyeen afayeenka booliiska soomaaliya ayaana waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka hortageen qaraxyo kooxda al-shabaab ay la damacsanayd inay ka fuliso goobo ganacsi oo lagu xiray dhowaan kaamirooyinka qarsoon ee c c t v kamera loo yaqaan kuwaas oo duubo dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyadoo lamaha ammaanka ay ku amreen in dadku ay xirtaan kaamirooyinkaas balse al-shabaab ay la beegsanaysa qaraxyo goobaha lagu xiray muddooyinkii ugu dambeeyey afayeenka booliiska sadiiq aadan cali doodishe waa kan asbuucii lasoo dhaafay maalintii jimcaha ahayd ilaa maanta oo khamiisa oo toddobada bisha disembar ah guud ahaan dalka xaaladiisu aad bay u wanaagsan tahay marka laga reebo eh, dayrta xaaladaha dayrta ilniino oo meelaha qaar ee eh, gobolada qaar fatahada ka geysatay walow hay-adihii ku shaqada lahaa ay gurmad gaarsiiyeen sidoo kaleeto ciidamada qalabka sida ee eh, jamhuuriyadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ammaanka ayaa iyaguna gurmad ka sameynaya dadka fatahaduhu ay saameeyeen gobolada dalka guud ahaan gaar ahaan magaalooyinka gaarka ah ee fatahaduhu ay ka dhaceen tirakoobkeenna iyo wadashaqaynta ciidanka booliiska dowladda federaalka iyo booliiska federaalka ahiba inta aan ognahay ma jiraan wax cudurro faafay oo loo taag waayey oo maantay dalka ka taagan ma jiraan xaalado kale oo masiibo dabiici ah oo aan ka ahayn ilniino iyo dayrtan fatahaadeedu ay badatay walow hadda hakad uu ka jiro roobki markaan u nimaanno dhacdooyinka ka dhacay dalka ku soo bilaabay magaalada caasimadda ee muqdisho asbuucii lasoo dhaafay waxaa guud ahaan qawaarijtu ay samaysay sagaal qarax waxaa xusid mudan qaraxyadaasi sideed ka a ah inay ku baartilmaameedsadeen goobo ganacsi waxaad dareemi kartaan sababta goobaha ganacsi ay khawaarijtu u baartargaraysanayso ama ay u weerarayso inay tahay dhaqaale yari iyo dacafnimo kasoo gaaray dhankii dhaqaalaha ilahooda dhaqaalaha oo dowladdu ay qaadatay tallaabooyin wax ku oola ah oo lagula dagaalamayo ilihii ay dhaqaalaha ka tabcan jireen khawaarijtu dadkan ay ku baadi jireen sagaalka qarax oo sideed ka mida goobo ganacsi lagula egtay midka kalena uu ka dhacay xero ciidan ayaa dalka ka dhacay ee magaalada caasimadda ee muqdisho qaraxaas sagaalka qarax oo mid uu yahay laba ka mida ay bambaanan yihiin saddex ka mida waxaa fashiliyey shacabka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada ammaanka oo laga hortegay kuwana waa dhaceen laakiin khasaarahoodu aad ayuu u yaraa goobahaas ay khawaarijtu bahtaargeysatay isbuucii lasoo dhaafay ooy awooddoodii waxay lahaayeen isugu geeyeen waxay ahaayeen waxay isugu jireen goobo ganacsi oo ku jiro sbeer barts ee carwooyin dad shacab ay lahaayeen guryo dad shacaba ay degan yihiin iyo goobo miisas yaryar oo khudaarta dadka ee qutulduruuriga ka shaqeeya ay isticmaalayeen Eh, sababta ay u taargetsanayeen ama ay u weerarayeen goobaha ganacsiga waxaanu ku micnaynay inay yihiin ama eh, eh, indhadhayntii gorfayntii ciidamada ku sameeyeen ay tahay dhaqaalayari soo wajahday khawaarijta iyo in aysan raalli ka ahayn in kaamirooyinka lagu xiro magaalada kaasi wuxuu ahaa afhayeenka booliiska soomaaliyeed gaashaanle sadiiq aadan cali doodisho warbaahinta uga warbixinaya dhacdooyinkii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho ee gudaha dalka geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran xog horeyse aad degeysanaysaan qaybihii ugu dambeeyey ayaan isla sii maraynaa waxaan idinka raaligelinaynaa inaadan dhammaystiri karin qodobada noo harsan wakhtigoo naga dhaca awgii waxaad ku soo dhawaataan markana xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa lay war kalamaaney jim umniya haddii ruush ishelay kaarta adag jeexo oo jayna lagu sii kabiyo qolo jamaykaana iiraanna lagu sii jamiro reer galbeed jabe aryaanaha baahashu waa isku murugsan tahay oo la yidhi waxaan jirin markaad jeere wax jira maadka ajeesehe waxaan jirin markaad jeere wax jira maadka ajeesehe war waxaa kaloo la yidhi ilaahayna abuurtoon addoommadiisa ahayno asraarka yuhuudiya awood sheegashadeed dhulkeeda falastiin ha ku eegan war kalamaanay eh. allihii iirka abuurday dhulku abuurday iliis aad mafuuloo eh. addoommanshay falastiin israa'iil walayka falaas arag u hay war waxaa la yidhi eh. ilaahayna abuurtoon addoommadiisa ahaynow khawaariijta intaa ummaddeenna dhibaysa ha ku eegan dadkeennu abaalkooda marsii aryaadhaha khawaariijtu ayaa maaha ilaahey eed maali midoodne waxaa annaga noo roonay naga idlaadaan war khawaariijta ilaahay ana dhaafiya inay ilaadeen waxaa daliil u ah eh. ayagoo ah xitaa qaraxyadoodii wata eh. oo leh ummadda dhibaateeya eh. ayaa waxay soo abaabulayeen ayaga ay ku dhammaadeen wargod god qodin haddaad qodanaha dheereen ku dhixi doontidan mawgidaa la yiriye ciidamada ammaanka ee magaalada muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen saddex dhagar qaba oo meeshay dhibka ka geysanayaan lagu qabtay gudoomiyaha degmada hodan oo meesha ka hadlana wuxuu yidhi raad fiicanoo shabakadda ay kuwaana ka tirsanaayah aan ku heli karno ayaan ku joognaa <laughs> kalamaanay qowariigii kabtaada ma yeelana iyo dheegijari warkalamanay argagixisadii duusaya damacu afeeyey irka iyo dhulka laga ershimay unugyadoodii ashahaada benlii xaq baa ooday maantaba aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how akhiiradaad ilowsano adduunyaa ku eegaan arka akhiiradaad ilowsano adduunyaa ku eegaan arka adduunyoy adduunyoy adduunyoy xaal alkaabe soo lama oran war argagiso israa'iile ah, awjon ameerikaan eh? eh allow umutaka inaalinsoo dudunagoy war khawaariiju adduuniya aakhira midna waxba kama ogee eh. koonfurta gobolka mudug eh. deegaanno ka tirsanoo degmada xarardheere hoos yimaada ayaa ciidamada deegaanka iyo ciidamada xooggu eryanayeen kabtaydii maaragta ayaa ku dhacday baaqigoodiina waxaa la sii cayranayaa deegaanada la yidhaha tuulo cadaad iyo diiranley warkalmaane waxaa la yidhi halisaan qarsanaynoo qaawanoo la yaqaanoo nafta laysaga laga qaado qasad looma galee qaadirkaa la baryaayo iquweel layidhaah qorshe aad ku difaacdiyo dhufaysna waa loqotaaye eh. qora oo fakarkaas qiimeeyo baldhugto hadduu qaadmayo qaata midna waa isla qabnaayoo qiraal weeye caddaana khawaariijtu sideedaba shakhsigii u qareema ama qiil u sameeya khatar ay ku jireenna ka badbaadiya qaar isagay qarxiyaanoo inay qaarajinayso markaa waa isla qabna qof walbowba naftaadiyo qudhaaduun u daneeyo adigu qoolkii ha soohan qoorta kuuge helilaha ee qaybahaad ka taqaano khawaariijta tilmaan ha la soo qabqabte war qaynuunka iyo xeerka quran dalka u yaalla kii naga qaldeequmin waayey waa qabasho allaqabaygu waa qabasho qaraxsiduhu waa qabasho soomaaliyay qabasho khasaara waa qabataa ninkii qamar dhiila ya dheegi jari aryaadhaha hadda waxayba maraysaa qarni waxaynu joognaa qiiqa laysku qari karin warkalamaanay halkaa aan gudubna hooyadii federaalkan hadalkeeda bilaabe hagaag iiga dhegaysta waramadheerow mayn ari wayti hagaag hagaag hagaag may maqlaysiin wareedha hadalkaa ku orordinine madaxweynaha puntland siciidani wuxuu aqbala go'aanka ay soo saareen isimada s ee doorashooyinka puntland ku saabsanaa wuxuuna yidhi markaa arkay tawfiiqdarrada iyo iyo dhibaatooyinka iyo khilaafka sii kordhaya waa tanaasulay doorashadana waxaan aqbalnay in sidii lagu qaban jiray lagu qabto wakhtigeeda caadiga ah oo sideed dajanna werina ku dhacdo wararta soomaaliye tartankiiba markii doorashada laysku tabar sheegto uu xeera taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya warkalamaanay nin la yidhahda abwaan bakaal surcad hadda ka wuxuu yidhi madaxweyne gobol iyo maxaa maamulkala haysta midka qaranka joogiya maxaa mooshin kala haysta abwaan magacuyaal iyo maxaa maanse kala haysta malaayiin fanaaniga maxaa muusig kala haysta hablaha maanta joogiya maxaa mayk ab kala haysta aakhira nin mog iyo maxaa mawdka kala haysta aakhira nin moogiyo maxaa mawdka kala hayste waa dadaaliye nin adduunya maxaa aragti kuu laaban aakhira nin aadow maxaa lagu ogaysii war waxaan maqli jiray adduunyo ileen aaya malahe war kalamaanay hooyadii federaalku haddii ay ka heshiisay howlihii waryahan bashiir maahan balyeeyo war dalaba horaan kugu sheegay buntland balaayo kama jidho xaaladeeduna meel fiican bay maraysaa hadda marja codayaalahoo dib loogu naqdana waa leedahay kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay waar weynay muuse bixi maxaa tanaasulka ka haysta arya waaqlow maanta ma muusa bixiyey mahay fadhido u maanta ma muusa bixiyey mahay fadhido u war madaxweyne xasan shiikh deeqo soo dhoweeyey heshiiska laga gaaray doorashooyinka puntland wuxuu yidhi waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo eesimada isxilqaamay oo dadaalka sameeyey aad bay u mahadsan yihiin madaxweyne siciidini inuu ka aqbalay oo arrintaas lagu daawoobay oo dhankiisa tanaasul muujiyana waa ku mahadsan yahay annaguna ka federaal ahaan waa soo dhowaynaynaa warkalamaane waxaan loo joogaynaa ku mashquusheene waxaan idiin hayaa xikmado la sheegay in laga soo xigtay saxaabigii jaliilka ah cali bin abi daalib wuxuuna yidhi baa la yidhi haddaad qof saarto mas'uuliyad aanu qaadi karin ku talagal inuu sabab sababi doono dhibaato aanad mas-uuliyaddeeda u taagayn daqiiqad aad ku samirta caradu waxay kaa baajisaa kun daqiiqo oo aad hadhow murug ku joogi lahayd ceebta maalqabeenka in badan ayaa la qariyaa waxaana wehel u noqda beenaalayaal hadhow markay ku caddaato ka baxsada asturaadiisa ha ku farxin guuldarada nacabkaaga waayo ma ogid mustaqbalka maalmaha ku dambeeya ee nolosha dadka ha uga cabsan dhaawacaad adigu sababtiisa leedahay sababtoo ah qof aan lurkiisu haynin sabqan maayo xanuunkiisa ha ka xishoonin inaad wax yar bixiso maxaa yeelay inaad wax bixin weydo ayaa ceeb ah ama in laga xishooda mudan tan u dambaydana wuxuu yidhi addoon ha u noqon qof khayrka ah adoo ilaahay xor kaa dhigay nimayow wax weyn baa qabsaday xalay khawaariiji sidii bay u raadqaadayaan qamarjiyiintii qaybtay mudug ka joogeen in badan waa ka qumiyeene ummadday qafaasheen dibbay uga kor qaadeene allahyo maxaa ugus qabsaday way qarsanayaane qaadha qalabka dhulkiinna u qaadha fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysiod kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsamaynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid lacayn ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo fadhibaa dacwoodu xalay fiidkiin ifalaaraha la ganay wuu iyidhi reerahay dhaagahayga oo furan hurdada bay kasoo iri arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada dhibgadawadu xalay fiidka fallaadaha laganay wuu ii yidhi feedhahay jaban oo furan hurdada fay kasoo soo idhi arrinagu i ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada adag umuurahan wadafada haddase kala furfuro dabolka dan ka faydo umurahan folka adag umuurahan wadafada haddase kala furfuro dabolka dan ka faydo

فتح المرة فتح المرة لا يغور فتح المرة fikir seexan waaye intaan soo sar fadhiistay intaan maxaan falanqeeya howlo maxay talo iga firdhiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatu la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroointayda faruurtaintan qaniinay falaab iyo iilislaabay maxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dibu faa dhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay kaloo iga fidhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhiitaintaan qaniynay faalaad iyo ciil cidda nagu taaganoo ilen fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha fidha nagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha فتح المرة فتح المرة قد يخوف فتح المرة alifahiyo rabba faxanuu jire hawada aan ka faali tus iyo fuulaan arkaayo fadbaanbay iga muuda barwaaqada foolanaysa xariiqiyo falalxeeda saagaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo jire cawada aan ka faali tusniyo foolanarkaayo fadbabay iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxdeeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuula dhimay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso farrintan kuula dhimay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso

anigu barka anfidhe anigu anfiidkiso wixii hare fogsade adigu faygaa istaag filka kahar filka kahar waa haba anigu barka anfidhay anigu anfikiso wixii hare fogsadey adigu faygaa istaag filkaa ka har waa habaa war arrimaha ka fiirso dantiina ka ooko foofa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa warway arrimaha ka fiirso daantiina kaco ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad finjiriirsanay caashii faro ay gadoontay raableeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad finjiriirsanay caashiiya faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaa nagu taagano ilen fadhe numa yaaleeyo dad yaqow fataxada maraha fidha nagu taagano ilinfadhi numayaleey dabyaqow fataxada marahan